بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ما بعد waxaanu kusoo dhex jirnay mursalkii waxaan joognay laakin idaa saxa lanaa makhrajuhu bimusnadin aw mursalin yukhrijuhu man laysa yarwi can rijaali اlأwali naqbalhu qultu shaykhu lam yufasali wالshaaficiyu biاlkibaari qayada waman rawaa can الhiqaati abada ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد ورسموا منقطعا عن رجل وفي الأصول نعته بالمرسل أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa maxamed wala ali saxbi waslm mursalkii ayaanu kusoo jirnay waa kii shalatoo tacriifiyo tacriifka ugu mashhuursan marfuucu taabicin cala almashhuuri mursaluun taabici wuxuu kor yeelay sida mashhuurka inay mursal yihiin ka bacdina xujadiiuu ka hadlay in maalig iyo nucmaan iyo riwaaya can axmed nucmaan waa abu xaniifa iyo atbaacdiisa inay iyagu xujaystaan waxtaja bihi maalikun kada nucmaanu wa taabicuuhuma waa dadkii madhabtooda ku raacsanaa waayo bihi bilmursal wadaanu manaa wadaanu waa ka didhigtoona manaa waxtajuu camali la mid tahay laakiin nuqaadii jamaahiiru nuqaadi waa ay radisay sababtuna waxa weeye ninka sanadka waxaa ka dhacay ayaa jaahil laga yahay oo inuu saxaabi keliya tahay lama hubo hadduu saxaabi inay tahay la hubi lahaa dhibba ma timaadin jumhuurta sidaasoo marka uu ka soo guuriyey saaxibu tamyiid waa ibnu cabdilbar tamhiidkana muwaطa maalkay uu ku sharxaa kutubaha waa weynka islaamka ka mid yahay sharcigiisa muslimna muqadimadiisa ayuu sidaa maaragtay ayuu ku sheegay wa muslimun fii sadri اlkitaabi asalaf muslimna kitaabkiisa muqadimada ayuu maanta ma arkaysaa uu ku ta'siiliyo sidaasoo maanta ma arkaysaa ku sheegay nacam marka taas markii la sheegay ayaa haddana culimmada radisa ma wada radiyaan mursalka waxaa weeye qaaray qaataan mursalka oo waa maxay haddii uu xoogoobo laakiin idaa saxa lanaa hadduu noo ansaxo dhahay ahlulxadiid iyo gaar ahaan imaamu shaafici oo imaamu ahlulxadiidka iyo shaaficiyada ku raacsan iyo muxadisiinto dhan hadda uu noo ansaxo makhrajuhu xadiidka meesha uu ka soo baxay bimusnadin musnad kale hadduu maaragtay oo noo ansaxo asagoo musnad oo mutasil macna oo mursalin ama mursal kale uu yimaado mursalkaasoo yukhrijuhu ee yarwihi oo warinaayo man ruux laysa yarwi aan ka warina can rijaali awali ninkii hore oo mursalkii hore ragga uu ka warinaayo ragaan ahayn ka warinaayo oo ka gedisan naqbalhu aan aqbalayn wasingana waxaa weeye waa u jasmiyey darura shicirna waa la yidhaahdaa jawaabu idaana waa la yidhaahdaaho waidaa tusibka khasaasatun fatajamali oo kale waayo fatajamal marka idaadaas ayuu dhacay marka idaana waxay jecmisaa waa fi shicri khaasata waa ka dhihi jiray nacam intaa markuu sheegay xaafid ciraaqi baa ayaa tacaqiibiyo hadalkan ilaa ibnu salaax oo ka guuriye qultu waxaan idhi ashaykhu sheekhu lam yufasilii ma uuna tafsiilin hadalkan oo hadalkii shaafici dhammaan ma wada guurinin oo macnaha waxbaa ka maqan ma garad hadalka shaafici ma kaamil yeelin oo wuxuu yidhi washaaficiyu shaafici ou hadalkan uu ka soo geli ibnusalax hadalkan risaaladuu ku yidhi bilkibaari qayada ay qayada wuxuu ku qayday mursalka bilkibaari ay bikibaari taabiciina taabiciinta kibaartoodii ku qayday oo wuxuu yidhi mursalka oo ka maaya waa mursalka maanta ma arkaysaa taabiciinta oo kale waay mursal kibaari taabiciin kaas oo kale waayo dhaha mursalka ka maayo waa mursal kibaari taabiciin washaaficiy imaamku shaafici bilkibaari qayada kibaar taabiciina ayuu maanta ma arkaysa u ku qayday